سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كبيرا أما بعد عباد الله فأوصيكم والنفسي بتقوى الله تعالى walaalayaal waxaynu ka soo hadalnay khudbaddii hore altafaquhu fi diin illaah in diinta ilaahay la fahmo iyo sirteeda iyo nuxurkeeda iyo noloshay leedahay min atafaquhi fi diin illaah addacwatu ila allah in diinta ilaahay la fahmo waxaa ka mid ah oo diinta fahamsan tahay inaad dadkana ugu yeedhayso ma habboona mana fahmin qofka diinta ilaahay xataa hadduu barta iskala fadhiista sida kutubtaa iyo maktabadaasi ay ula fadhido xilkay nasaarani kuma ega keliya inaynu teenna iyo nafteenna unu dadaalne inaynu dad kale u dadaalo walaabudda an naxmila hama dacwati ila allah waajibkay nasaarani waxa weeye dadka iyadoon la kala qaadin inay xambaaraan dareenka ah diinta ilaha in la faafiyo oo la baahiyo ta markaa kelmaddeennan ama khudbaddeennan intay ku saabsan tahay waa taa cibu dacwati ila allahi calaa jamiici alummati almuxamadiya ummadda islaamka ee ummatulijaaba laydhaah ee baaqii rasuulka ka jawaabee soo yeedhay ee soo aqbalay markuu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wassalaam dhammaantood waajibka saarani waxa weeye inay ilaahay dadkii dadka xaggiisa ugu yeedhaan dadka ilaahay inay diinta ilaahay ugu yeedhaan qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiirati ana waman itabacanii waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow haadihi sabiili waddadaa aan hayo ee raaliloqoshaha ilaahay dadka gaadhsiinaysa ee jannada gaadhsiinaysaa sabiili waa waddadaydi adcu ila allaahi ilaahay xaggiisaan ugu yeedhayaa adcu ila allaahi calaa basiira anigoo aqoon u leh ana waa man itabacani keligayguma ega laakiin ciddii raacdayna hawshaasi waa u taallaa aayadda saasuu ilaahay ku caddeeyey sidaa dhebaa markaa rasuulka keligii sal allahu calayhi wasalam kumay koobnaanin ummadana ilaahay wuxuu ku ammaanay inay xambaarayaan hamiga iyo dareenka diin faafinta iyo dacwadda kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad noqoteen adduunyadan dadkii u soo baxay ee ummadahan loo soo diray kuwii uguba fiicnaa sababtuna waa maxay taamuruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar wanaaggaa dadka fartaan xumaantana waa u diidaan dacwaddaa faafisaan oo diinta ilaahay dadka islaaxinaysaa gaadhsiisaan wey waxaynu u taagannahay marka inaynu ammaantaa qaadano amarkaa ilaahayna ka jawaabno waltakun minkum umma mar kalea ilaahay uhi ha la idinka helo ummad waa fardulkifaaya dadka khayrkana ugu yeedhaya wanaagana faraya xumaantana u diidaya yadcuuna ila alkhayri wayaamuruuna bilmacruuf hala idinka helo mar waa amar mar waa ammaan mar waxa weeyaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku abtirsasho lagu abtirsanayo oo qofka diinta ilaahay u dadaalayuunbaa nebiga ku abtirsanaya ana waman itabacnii waxa isweydiin le dadku siday ugu wada baaqi karaan diinta ilaahay iyagoon isku awood iyo isku aqoon iyo khibratoon ahayn kullun yadcuu calaa xasabi taaqati qof waliba inta uu kari karo ayuu ku howlgelayaa waa sida cibaadadaas oo kale fataquu llaha ma staactu ilaahay wuxuu ugu cibaadaysanayaa oo ugu dhowaanaya intuu karo qofba intuu kari karo waxaanu karayn laguma kalifayo lagamana doonayo waxaynu qaadanaynaa doorka ah dowr alfirqati annaadiya suurat alacraaf aayadda boqol iyo afar lixdan ilaahay wuxuu ku xusay qiso ku saabsan reer banu israa'iil waa qolo xumaan sameeyay oo xaaraantii ilaahay u diiday bay isticmaaleen kalluunkii loo laga xaaraantinimeeyey ayay ugaadhsadeen reer banu israa'iil intii kalluunkaa guratay ama xaaraantaa ku dhacday mooyaane intii ka soo hadhayna laba qolay noodeen qolo way ka muquurteen oo way iska aamuseen oo afkooda haysteen qolana xumaantiibay u diideen oo waxay isu taageen inay munkarkaa iyo xaaraantaa diidaan labada qolaba ilaahay wuu sheegay qoladii la halaagay iyo kuwii kale iyo kuwii aamusay maqaaladoodiiba waxay yidhaahdeen lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida war kuwan xaaraanta sameeyey maxaa ka waaninaysaa ilaahay baa halaagi doona ama cadaabi doona markaasaa dadkii wanaagsanaa ee badbaadayna waxay idhaahdeen macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun waxaanu u cudur daaranaynaa ilaahay inaanu xilkiis ka ridnay xumaantiina diidnay ka dhiidhinnay oo kaalintayadii qaadanay iyo bal iyaguna inay ilaahay ka cabsadaan oo xaaraanta ay iska daayaan markaa kolkaad xaqa fidinayso labada arrimoodba waa suuragal qofku inuu kaa qaato wanaaggii oo uu badbaado iyo inaad adigu badbaado oo aad xilkiis ka riddo qur-aanka ilaahay waxa uu ku caddeeyey inuu ammaanay qoladii oo ay badbaadeen xumaanta diida kuwii kalena la halaagay kuwii kalena laga aamusay ma tirsanaa in xilkiisa galay marka dowrkaa ay lahaayeen dadka ammaanaayo suuradda ilaahay ku ammaanay firqatu naajiya ayaynu qaadanaynaa eegan mayno wax munkar iyo macaasiya waxaynu ogsoonnahay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam markuu ka warramayay diintoo la faafiyo dadkiiyo wanaagoo la gaadhsiiyo xumaantoo loo diido dadka muu kala qaadina munkarkunbuu ka hadlo wuxuu tilmaamay inay dadku saddex darajo yihiin qof ficil ku diidi karo gacan wax kaga qaban kara iyo qof qowlkiiyo hadalka ku diidaya iyo qofka aan labadaa midna karayn ee dhibaata ka soo gaadhayso qalbiga ka diidaya darajooyinkan waxaa loogu sameeyey dadkiibaa mid waliba ka qayb qaadan karaya dadka ba xubuud uu ku dhacaa ama daala ama moraal jaba wanaaggu markuu faafi waayo xumaantuna istaagi weydo innaga arintaas inay dadku wada hanuunaan inooma taalle hanuunkaynu dadka gaadhsiinayna sidii uu lahaa nebiyullaahi shucayb calayhi salaam in uriidu ila lislaaxa ma staطactu wamaa tawfiiqii ila biاllah calayhi tawakaltu wailayhi uniib marka kii hanuunaya iyo kii aan hagaagaynin intaba ilaahaybaa hayee inagu kaalinteennaynu qaadanayna waajibkaana waa inaynu iska ridno xili noo yaalla inuu yahay inaynu ogaano si ay dacwaddu u dhasho diinta ilaahayna dadka si fiican oo qurux badan ay ugu gaadho dadkuna ay badbaadaan dadka dhaqdhaqaaqaa samaynaya isxil saaraya ee fahamkaa fiicanna diinta u yeelanaya laabudda min shuruudin wa aadaab shuruud baa laga maarmaana camal kastoo wadaa si u qurxoonaado waxaa loo xidhaao loo yeelaa aadaab marka aadaabta diinta faafinteeda waxaa ka mid ah ikhlaas daacadnimo inay jirto oo shayga la idhaahdo daacadnimadu wuu ka qiimo badan yahayba dadaalka dadaalku markuu daacadnimo helaabuu tayo yeeshaa dadaal kasta haddii la sameeyo oo aan daacadnimo jirin dabaduu ka daloolaa wuxuu noqdaa waxaan midho dhalin taana nusuustu aad bay noogu dhiirinaysaa sidaa ilaahayba uhi subxaana wa tacaala wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin cibaado oo dhan in daacadnimo lagu saleeyaa dadka la faray inama alacmaalu binniyaat nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay camal kasta ansixidiisu waxay ku xidhan tahay niyad wanaagsan iyo daacadnimo inay jirto hadafkuna waxa weeyaan ana haahunaa maaha anigii waa ikan iyo aniga igarta iyo aniga caynkana ma ahee waa xaqii waa kan ha la qaato ha lagu badbaado waxaa ka mid a ah aadaabta wuduuxulhadaf waalgaaya dadku xaggay u socdaan inay garanayaan markay dadaalkaas iyo daacadnimadaaba samaynayaan hadafkuna waxa weeye nashru diin illaahi fii ardi illaah watasadi lishirki wa ahli in diinta ilaahay lagu faafiyo dadka iyo dalka ilaahay oo diintu dadka ay wada gaadho daalimiintu hadday ka hor joogsadaanna iyagana loo babac siduu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam si kale haddii loo dhigo waa towxiidka ilaahay iyo naftoo la nadiifiyo iyo nebigoo taa lagu raaco saddex midood saddexda arrimood intuba qaar aynu nebiga kaga dayanayna calayhi salaatu wasalaam awalan tawxiidka tawxiidka saa ilaahay rususha kusoo dirayay nebiguna dadka uga bilaabaya calayhi salaatu wasalaam umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah ilaahay dadku a shahaadanayaan oo tawxiidka ay ku dhawaaqayaan oo iimaanku u horaynayo gacan birabaa la saaraya wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun waana xikmaddii dadka loo abuuro waa cibaada cibaadada qalbigiina waa towxiidka itibaacu nebiy dadku haddaanay diinta ku raacsanayn nebiga oo ay dadaalaan bidco iyo khuraafaad bay la yimaadaanoo iyagoo dadaalayaan waxoodu tirsanayn sidaa daraaddeed baa dabar loo yeelo waxaa la dadaalkiin marka diinta ku dadaalaysaan rasuulka ku dayda sala allahu calayhi wasalam oo maqal buu diinta inoogu keenay muuqaalkana isagaa lagaga dayanaya qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ilaa aakhir alaayaat aayaadka itibaaca faraya wakadalika asaxaaba sida rasuulka loogu dayanayaba asxaabtana loogu dayanaya allah ka raali noqdo fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow nimankaa gaaleed hadday u hanuunaan sida asxaabta haddaad tiin a u hanuunteen way hagaageen oo way hanuuneen haddii kalena way halaagsameen taskiyada la xusayaana waxa inay jiraan dad murabbiina oo dadka toosiyo oo cashar iyo cido iyo cibraba siiya iyo waanooyin oo dadka qalbigooda dhisa siduu nebigu u dhisayo calayhi salaatu wasalaam oo tacliimtoo kaliya maaha tarbiyad baa lagama maarmaana tarbiyaddaasi taqwiyay siinaysaa dadka iyo awood iyo inay xilkan si weyn u xambaari karaan huwa aladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin wayuzakiihim tacliimtii baa jirto tilaawadii baa jirto nebigu waxyiguu baraya oo uu ku akhriyaya haddana yuzakiihim waanu rabaynayaa tarbiyadaasina waata keentay inay u dhabaradaygaan dhibkii badnaa ee kasoo gaadhaya cadowga shuruudaha waxaa ka mid a cumqu lwacyi bilslaami dadku inay islaamkiina aqoon u leeyihin dadka ugu yeedhayaan waaqicana aqoon u leeyihiin waxaa kala macaashayo halka la ismarayo isbedelada adduunyada ka jira ummadaha la waajahayo qofka waa inuu waaci yahay oo waxaasoo la socdaa casrigan aynu joogno waxaynu ognahay dee waxaana hore laodhan jiray fiqul xaal iyo fiqul waaqic xaaladda qofka wax sheegaya ama wax gudbinaya ama wax saxaya waa aqoon leeyo ammaano leeyo waaqicah meeshaa uu joogu ka howlgelayana macrifo aqoon u leeyahy si uu wax u sixi karoon wax u qaldin waxaynu ogsoonnay casrigan aynu joogno taxadiyaadka ama waxa faraha badan ee diin ilaahay iyo dadka u dadaala kasoo hor imanaya iyo balaayooyinka iyo baaska soo jahaysa waxaasoo dhan ay ku ururayaan waxaa loo yaqaano alghasw alfikri aw alghasw alcuquuli aw alghasw althaqaafi duulimaadka ummadaha shisheeye ay ka abbaareen dadka maskaxdooda iyagoo dalkooda jooga iyagoo diintoodii haystaa dadka la ysku dayayaa halkaa in dhexdooda laga kalluumaysto la kala wareejiyo caqligooda oo si kale loo rabeeyo waxaynu ogsoonnahay wasaa'ilka loo maraa taasina inay badan tahay oo casrigan maa yusama bilcawlama caalamiyeyn wax walba waa caalamiyeyn caalamiyeyn caalamiyeyn haddii lagu idhaahdo waxaasi waa caalami haddii lagu idhaahdo iyo beesha caalamka rag baa wata waa alaab rag iib geynayo oo si loo soo suubiyo shaydaanka sidiisi loo soo qurxiyey mar qaanuunkaa loo soo marayaa mar waxbarashadaa loo soo marayaa mar dhaqaalaha loo soo marayaa mar akhlaaqdaa loo soo marayaa mar dumarkaa loo soo marayaa mar dayataa loo soo maraya intaaba qofku inuu la socdayo waxa ka jira iyo isbedelada imanaya ay ka mid yihiin isgaarsiinta casrigan aynu joogno iyo waxaa internetka la yidhaahdo aada u khatar badan idan marba mashaakilka jira heerka uu maraya iyo karku in la ogaadaa waa muhiim waxaa aadaabta ka mida jidiyat lahdi bilkitaabi wasunna inay dhab tahay oo loo dadaalayo ku dhegidda kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnaha rasuulka oo dadku mar wal oo ay diinta u baaqayaan dadka ugu baaqayaan waa in waxyigu uu yahay ka hagaya oonu caqligu hagayn oona caatifadu hagayn oo waaqicu aanu jahaynaynin waxyiga lagu ururayo manhajkaa saxda ah nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam kaasuu dadka ku celcelinayo marar badan u dardaarmay isagoo horena u sheegay ayuu xajatulwadaacna ku celiyey xadiidka saxiixa ah ee markaa muwada imaam maalik kitaabkiisaa ku sugan wuxuu nebigu uhi taraktu fiikum amrayni lan tadiluu bacdii lan tadiluu maa in tamasaktum bihima kitaab allahi wa sunnata nabiy waxaan idinka tegayaa laba arrimood oo haddaa qabsataan aydaan weligiin ambanayn waa kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam labada arimood haddaad qabsataan waa badbaadaysaan buu ilaahay marka waa labada wax lagu badbaadiyo ee nebiguna ummadda uu ku badbaadiyey ciddii ku dhaqantaana ay dadka ku badbaadin karto wax kaloo dadka lagu badbaadiyaa ma jiro wax kaloo dhami way halaagaan ummadda sidqu ljihaadi bihi fii sabiili illaah dacwadda duruuf adag bay leedahay dad badanoo cadowana way leedahay dadku waa inay ka run sheegaan oo wax badanoo dhibaatooyina ah u soo gaari kara am xasibtum an tadkhuluu ljanna walamaa yaatikum maalu ladiina khalow min qablikum ila akhiri laaya wladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana marka iyadoon jihaadkaba la waajibininba aayaadkii makigahaa jihaad bay tilmaamayaan dacwaddu waxay u baahan tahay sabir iyo tadxiya iyo dadaal iyo jihaad waxay u baahantaho aadaabta ka mid a ah atacaawunu cala albiri inay dadku iskaashadaanoo dadka muslimiinta iyaga oo qabaa'il iyo gobolo iyo kooxo iyo aan isu qaybinaynin in la yidhaahdo waajibaadkeena saaranso ka mid ma aha inayn diinta ku dhaqanno haa iyo inaynu baahinno labadaba haa mabda'a saliimkee saxda ah ee saxiixa ah haddaba aan ku wada hawlgallo oo la isgarab galo oo la iskaashado sidaa ilaahay buu yihi watacaawanuu cala albiri wataqwa samafalka iyo alla kacabsiga isu kaashada oo isu gargaarsada iyadoo wax kale aan meesha la soo gelinayn taasaana wax badan ay ku hirgeli karaan kani xooggiibuu leeyahay kana xoolihiibuu leeyahay kana wakhtigiibuu hayaa kana cilmigiibuu hayaa kani waa raggii kani waa dumarkii kani waa madaxdii wixii baa laysu wada geynayaa waxweyn baa hirgelaya dhaqaaqaya waxaa ka ah nasiixa shayga la yidhaahdo talada dadku haddii ay wanaagga wadaan ay u dadaalaan waxay xaq isugu leeyihin nasiixa qofku markuu dhaqdhaqaaq sameeyo waxaa imanaya qalad qallooc baa imanaya gef baa imanaya waa insaan marka fadiixa iyo isceebayn maaha doorka la ysku leeyahay waxa weeye hadduu qofku xaq u jeedo iyo xaqu inuu hirgalay iyo ehelkiisa inuu saacido inuu idhaahdo hebelow waxa waad ku qalloocan tahay walaalow waxaa iyo waxaa ka daa si wanaagsan marka isagana loogu sheego inuu qaato ayaa laga yaabaa addiinu nasiixa xadiidkii saxiixa nebi maxamed wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam diintu waa talo iyo u danayn xadiidkaas saxiixu muslim ku sugan jariir ibnu cabdilaahi asxaabiga la odhanayaybaa wuxuu leeyay nebiga ayaan islaamka kula heshiiyey markaan islaamka soo gelayo waan gacan qaadao waxaan kula heshiiyey salaada in la oogo sakadana la bixiyo muslimiintana loo naseexeeyo xadiiskii saxiixaynka ku sugnaa naseexadaasi xaggay maraysaa maanta wadaadiiyo waralla mid waliba wuxuu leeyahy ka kale suxulka ku dhufoo reeb adigu aad keligaa muuqatid isaguna kol haddii hamigiisu kooxdiisiiyo isaga uu noqday khalaas wuu libdhayaa isagu waa xisbi hebel kii siyaasigahaa kii wadaadka ahaa kii qabiiladahaa dareenkaasi marka uu yimi waxay noqotay dadku inay wada hadhaan oon cidina horu marin waxay leedahay kayfiyad loo faafiyo iyo usluub iyo hab waxaa kow ka ah shayga la ydhaa in ay marxalada la mariyo marxalado marxaladda u horeysa waxa weeye dadka usuusha arkaanu iimaanka iyo arkaanu islaamka iyo arkaanu ixsaanka iyo usuusha hore in la gaadhsiiyo dadka oo shayga salka ah in looga bilaabo mucaad binu jabal buu nebigu dirayaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ummaddaa yeman joogta markaad u tagto waxaad ugu yeedhaa ugu horayn inay ilaahay u ashahaataan islaamaan kadibna waxaad ugu yeedhaysaa salaada waxaad ugu yeedhaysaa sakada intaa haddii ay kaa yeelaan dulmiga waxa la yidhaahda iska ilaali wataqi dacwata almadluum habaarkoodaa kugu dhici doona haddii aad dulmido aad ku xadgudubto marka usuushii sidii ay u kala horraynaysa ayaa uu nebigu u bilaabaya calayhi salaatu wasalaam waa wixii markaas tawxiidkii iyo arkaanu islaamkii iyo akhlaaqiyaadkii iyo loo saxaya waxaa ka mid ah siyaabaha loo horumarinayo tadwiir duruqi dacwa waddo kastoo mashruuca oo dadka wax lagu gaadhsiin karo in dadka loo maro oo sax ah oo aan diinta qalooc iyo ceebtoona ku ahayn waayo dadka wax la gaadhsiinayo mid waa bukaa waa mariid mid kale waa jaahil mid kale waa mukaabir mid canaatamaya iyo mid aqoon ay hayso iyo mid bukaana inta mid walba sidii loo daweyn lahaa waa in loo gaadhsiiyo waxaa ka mid a siyaabaha loo gaadhsiinayo addacwatu bishafaqati waraxma inay naxariisi jirto nabigaa laga dayanaya calayhi salaatu wasalaam oo marka uu dadka diinta gaadhsiinayo hadafkiisu wuxu ahaa inay dadku badbaadaan isaga oo ummadda gaalo iyo islaamba u wada bandhigaya waxaanuu dhiirigeliyay rifqiga iyo dabacsanaanta taasoo ka turjumaysa dadka quluubtooda in lasoo qabto oo la qanciyo oo qofkii ku jeclaado oo kugu soo dhawaado u arko inaad u danaynayso oo aad badbaadinayso nebigu wuxuu uhi ina allaha rafiiq yuxibu arifqa wa yucطii cala arifqi maa laa yucطii cala alcunf xadiidkaa muslim ku sugan ilaahay waa mid rafiiq oo naxariis badan waxaanu ku bixiyaa naxariista iyo dabacsanaanta wax aanu aad adaygiiyo qallafsanaanta ku bixinin waxa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam wafdi ka socda qoladii carbeeda dows la odhan jiray nin tufayl la yidhaahdaa horkacaya qolada reer dowsna waa abi hureyre qoladoodii nimankii waxay yidhaahdeen reer dows waxaanu ka sidnaa gacmo madhan habaar nebi allow udcu llaaha calayhim inuu ilaahay nacdashiisiiyo halaagiisa ku rido ilaahay u bari way gaaloobeen markaasay asxaabtu istaagana waxay idhaaheen wallaahi kuwa hadduu rasuulku habaaru gacmaha u taago maantay daws u dhammaatay ayaa la isweydiiyey markaa rasuulku waxau ihi allaahuma hdi dawsan wati bihim xadiidku waa saxiix ilaahayow reer daws soo hanuuni oo noo keen la aqbalay ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga maarmaana tashjiicu almadcuwi wa rabطuhu bidacwati ila allah qofka marka had iyo jeer uu soo hanuuna inaan laga hadhine wax badan buu u baahan yahay in la baro ee lasii wada haddii kale diintii wuu ka ridoobaya sida dhacdo dad badan oo ka mid a afrikaankan markay dadka ducaadii u tagaan ay soo islaamiyaan waa laga tagaa uun kadib haddana halkii unbay iskaga noqdaan ama tansiirkii iyo nasraaniyaddii ay ku noqdaan ama cawaamnimadoodii idan markaa waxaa muhiima in loo horumariyo wax la gaadhsiiyo cilmiya si ay u sugmi karaan waxaa dhacaya haddii la faafin waayo dacwadda cuqubaa dhacaysa kala duduwan waanay taynu odhan karno malaha caalamlislaami casrigan way haysataa waxyaabaha in badan gaaladu la dagaalameen waxa kamida diin dadka la gaadhsiiyo ama masaajidka laga faafiyo ama jaamacad ama iskuol ama shaaric waa lasoo xidhxidhay maanta waxaa lagu soo ururay in salaadii la tukado masaajkana la qufulo waxaa lagu soo ururay xataa qiradii qur-aanku kor u bixi karin adaankii in la geliyo halka lasoo marayo ee imika lasii socdo wadamadii carbeed diinta wax badan laga faafin jiray de arkaya maanta sida loogu waxyoodiy halka lasla marayo haddii ay dhacdo in diintii la faafin waayo cuqubaa dhacaysa ay kow ka tahay khilaaf inay dadka muslimiintii safgaran waayaan arrinkooda uu kala kaco oy kala jeedsadaan cadowguna sidaa kaga faa'iidaysto rasuulku sala allahu calayhi wasalam taa qiso ku saabsan buu inoo sheego waxau idhi markii nuqsaanta iyo ceebta iyo dhibaatadii ugu horraysay reer banu israa'iil ku dhacday waxay ahayd inay dacwadda iyo diinfaafintuun iska daayeen nin reer banu israa'iil ka mid ah oo isagu iskaba cibaadaysanayaa wuxuu soo marayaa nin ay ehel yihiina ma asxaab yihiinoo xaaraan iyo ceeb samaynaya waar waxaan iska daa wuu ka waaninayaa maalinta hore maalinta labaadna wuu ka waaninayaa maalinta saddexaadna wuxuu leeya dadkuba xaggan ugu batayba anigunbaaba ka gooniyahe waar ummadaba xaggan ay u badantay waar inoo wada keen wixeenna khamriguu la cabayaa xaaraantuu la cunaya wuu iskala fadhiistay waa reerkoodii waa jaarkiisii waa xisbigiisii wuu iskala cunayba halkaasaa balaayadu ka bilaabantay markii la bareeri kari waaye ee xaqii lagu sabri kari waaye ee xumaantii la waajihi waayey bartaasay ka bilaabantoo laga halaagay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labisa maa kaanuu yafcaluun xumaanay sameeyeen ismay diidi jirinoo nebiyaashiina way nacdo ilaahay baana nacdashaa dusha uga tuuray subxaana wa cuqubada waxaa ka mid noqonaya in dadka ducadooda la aqbali waayo dadkii waa wada baryayaana intaasoo jeer baa la qunuudayaa waxba uma hagaagayaan roob ma imanayo dhib lagama dulqaadayo taasina waxay ku timi iyadoo la iska daayay alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waxaa sidoo kale alhalabatu halabat alcaduwi calayh in cadowga iyo shisheeyaha iyo gaaladu dadka muslimiinta ka adkaadaan oy ku ciyaaraan oy harawsadaan oy duufsadaan taas waxyaabaha ka yimaada weeye dacwad la-aanta uu warinayo axmed ibn xambal kitaabkiisa ku warinayo musnadka ibnu maajah min xadiidi caaisha oo xasana nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ayuha annaas ina allaha caza wa yaquul war dadyow ilaahay wuxuu idin leeyahay fariin buu isoo faro rabbi wuxuu idin leeyahay muruu bilmacruufi wanhaw can ilmunkar war wanaagga isfara xumaantana isu diida ila dacwaddii baa labadaa ku ururaysa min qabli an tadcuunii falaa ujiibukum intaan la gaadhin idinkoo ibaryaya oo aan idin aqbali waayo wa tas'aluunii falaa uciikum waay weydiisan doontaanoo waa ducaysan doontaanoo idinma siin doono wa tastansiruunii falaa ansurukum gargaar baa weydiisan doontaan marka cadow iyo cudur iyo cayd iyo cabsi idin heshooo anna idiin gurman maaya buu ilaahay intaan halkaa la gaadhin war yahow dacwadda faafiyo walaagga isfaroo xumaanta isu diida saasuu ilaahay isoo faray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuu soo gaadhsiiyey marka waxaynu ku soo ururinaynaa dacwadda ilaahay waxay u baahan tahay oo diintoo la fahmo ka mid a iska tuko oo keliya arrintu maaha oo iska cibaadayso oo islaantaada iyo ehelkaaga iyo bakhaarkaaga iyo shaqadaada iska wada maaye waxa weeye qof waliba inuu idhaahdo kaalinteen ku leeyahay dacwadda dadka aqoonta u leh dadka ahlulkhibraha dadka ducaadda isagoo la kaashanaya xilkaasi hadduu qofku isu taagi waayo isagoo awoodi karo kaalintiisa qaadan waayo maxkamadda ilaahay buu maalinta qiyaamaha ayuu taagan yahay mana ku badbaadayo anigu gaar baan isaga cibaadaysanayay way sahlan tahay inaad saalix noqoto sahlun calayka an takuuna saalixan walaakin shacbun calayka an takuuna muslixa waxaa iska sahlan inaad iska cibaadaysatood iska urursanaato laakiin arinta adaga lagu kala baxay ee cidda rususha raacaysa cidda khilaafaysa waxa wey inaad muslix noqoto oo aad wax wanaajiso oo aad isu taagto inaad wax saxdo markaasaad galaysa arinta xasaasigaah iyo kaalintii rusushu ay u taagnaayeen ee lagu kala hormarayo ee lagu kala wanaagsanaanayo ee lagu kala sharaf yeelanayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku soo ururiyey qaayada arrintaa in la isu taaga la an yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam qof keliya qof keliya lagu soo ururiyey waxaad ka soo qaadaa inuu qof waliba qof keliya sanadkii keeno ama bishii keeno soo islaamiyo soo hanuuniyo intee qof baa soo biiraysa dadku halka istaagayaan marka waxaan leenahay casrigan aynu taagannahay haymanada iyo culayska dadkii la saaray iyo laydhka casr shisheeyuhu uu ku shiday waxay keentay dadka qaarkoodna dacwada ilaahay inay ka baqdaan wallahi irhaab baa lagu sheegay wallahi argagixiso qaar kale ina yidhaha dhaqaalahaagaaba wax kaano qaar kale yidhahdaan kursigaaga qaar kalena ay iskaba xishoodaanba oo ka xishoodaba xaqa sheegistiisa idan arrintaasi xumaanteedu si caamaha iyo si khaasa dadka way wada gaadhaysa min atafaquhi fii diin illah diinta ilaahay oo la fahmo waxaa ka mida in dacwada laysu taago allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna tibaaca waarina albaila baila warsuqna tinaaba rabbana laa tuzi quluubana bacda id hadaytana whab lana min ladunka raxmata inaka anta lwhaab allahuma nsur islaama wlmuslimiin allahuma nsur lmustadcafiina wlmujaahidiina fii sabiilika fi kuli makan ya arxam araaximiin allahuma inaa nashku ilayka dacfa quwatina waqilata xiilatina wahawaanana cala nnaasi ya arxam araaximiin waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء